wataaniyatu masalada labaad anlaa nacbudahu waynaynaan allah caabudin ilaa bima sharaca fii kitaabih kuu sharciyeeyey mooyaane wax kale waynaynaan ku caabudin fii kitaabihi kitaabkiisa ku sharciyeeyey aw fii sunati rasuulihi muxamadin sala allahu alayh waaalih wasalam ama sunaha rasuulka sala allahu alayh wasalam oo xadiidka rasuulka ah sala allahu alayh wasalam wuxuu ku sharciyeeyey mooyaane wax kale waynaynaan ilaahay ku caabudin aynu allah ku caabudana waa inay tahay wax ama qur-aanka laynoogu sheego qaala allahu loo hayo ama axaadiista lagu hayo qaala arasuulu iyo facala arasuulu rasuulkaa yidhi iyo rasuulkaa sameeyey wax loo hayo waa inay tahay laa bilbidaci bidcooyin waa inayna ilaahay ku caabudin waxyaalo bidcooyin oo layska bilowday ama layska yani lasoo darisiiyey waynaynaan ilaahay ku caabudin wlahwaai hawooyin waxyaalo naftu iska jeclaysatay waa inaan allah lagu caabudin aynay noqotaa wax allah lagu caabudaya wax waxyiga lagu hayo qur'aanka iyo xadiidka صaxiixa waa wax lagu hayo waa inay tahay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum ittabicuu raaca maa unzila kii la soo dejiyey ilaykum idinka laydiin soo rogay min rabbikum ee xagga rabbigii laga soo dejiyey kaa raaca waa qur'aanka iyo xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam waayo xadiidka nebiguna waa munazl waa waxyi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxaa baa ilahay nebigu kuma hadlaayo sala allahu alayh wasalam hadal hawo ka soo fulay ama wuxuu jecel yahay keliya iskagama hadlaayo ee waxa uu ku hadlayaa waxay ahaatay oo keliya wax loo waxyooday itabicuu raaca maa unzila ay aladii unzila la dejiyey ilaykum idinka laydin soo rabay min rabbikum xagga rabbigii laga soo dejiyey walaa tatabicuu ha raacina min duunihi allah sokadii wliyaaa awliyaa raacina bimacnaa qaar allah ka sokeeya oo sharciga khilaafaaya ha raacina wax sharciga khilaafsan cidnaba ha ku raacina qaliila ma tadakaruun wakti yar baa waantoobaysaan ama qaliila yani tadakuran qaliila waantow yar baa tadakaruuna waantoobaysaan qaliila ma tadakaruun ama wakti yar baa waantoobaysaan ama waano yar baa waantoobaysaan وqaala taعalى ilaahay wuxuu yihi وma aataakum الrasuul fakuduuه wax kastoo rasuulku idin siiyo salى الlahu عalayه wasalam fakuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu rasuulku idinka reebana sal llahu alayh wasalam fantahuu ka reebtoonaado ka hadhaa marka faygii haniimada wuxuu idinka siiyo qaata furka gaalada laga furtay wuxuu idinka siiyo qaata wakadalik awaamirta iyo amarada uu idin siiyana qaato fuliya wuxuu idinka reebo idin diidana ka taga wاtaquu اllaha ilaahay ka baqa bimacnaa cadaabka ilaahay ka gaashaanta ina allaha ilaahay shadiid اlciqaabi waa ka ciqaabkiisu daran yahay wa hada huwa macnaa ashhadu ana muxamada rasuul اllah kaasina waxa uu yahay macnaha ay leedahay qirista la qiraayo inuu muxamed rasuulka ilaahay yahay ashhadu ana muxameda rasuul lah hadalkaad odhanaysaa macnaheedu waxa weeye rasuulka sala allahu alayh wasalam baan raacaya oo ateecaya oo warkuu sheegaba aan u rumaynaya oo hanuunkuu la yimi aan ilaahay ku caabudaya ariiqadiisii aan ka hanuun yeelanaya oo raacaya macnahaasay keensanaysa wixii diin ku saabsan rasuulkaan uga dambaynaya sala allahu alayh wasalam isagaan xaakim ka dhiganaya isagaan waxa weeye markaa siduu sheegay ku go-a aanan khilaafayn waan aeecaya yani waa saas man yuic arasuula faqad aaaca allah ku kastoo rasuulka aeecaa allah waa aeecay marka rasuulka sal allahu alayh wasalam in raacana saasaa loo amray saasaa laynoo amray marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen mabna diin lislaami cala aslayni cadiimeyn diinta islaamka waxaa lagu dhisay laba asal oo waaweyn alasl awal an laa yucbada ila allah waxdah asalka koowaad waa allah mooyaane cid kale inaan la caabudin asalka labaad waxay tahay waa laa yucbad allahu ila bima sharaca waa inaan allah la caabudin oo lagu caabudin wuxuu sharciyeeyey rasuulku mooyaane sala allahu alayh wasalam ama allah uu ku sharciyeeyey yani markaas soo dhibitaanku rasuulka usoo dhibay uu ku sharciyeeyey mooyaane wax kale waa inaan ilaahay lagu caabudin yani saas waxa dhacday waa masalo masaladaasi waxay ahayd nin sheikha wuxuu yihi salaada waxaa lagu xidhaa allahu akbar usalli fardan in salaada lagu xidho daliil male marka waa bidco rasuulku sala allahu alayh wasalam allahu akbar buu ku xidhan jiray allahu akbar baanu inoo sharciyeeyey in lagu xidho wax kale in lagu daro ma aha markaasaa wadaadaa qabsado waxay yidhaahdeen maya usalli fardalla waa lagu xidhan karaa allahu akbar lagama tegaaye dee wax kalun baa lagu darayoo carabkiiyo qalbigaa la rabaa inay iskaashadaan hmm. nawaytu an usaliya markaan leeyahay niyadii afka markaysaa waa yani waxaa hadalka looga odhanaya qalbigii bay xoogaa sii kaalmaynaysaa qalbigana aflada ku badan inaga de sidii hore ma nihin oo hadalla noocaasa waxaa la isugu yimi yani doodii baa la isugu yimi oo loo kulmay markaasaa waxay soo qaateen kutub fiqi ah oo dee ay ugu qoran tahay in la yidhaahdo nawaytu an usaliya iyo waa sunna yani mashaaikhda qaarkood ama fuqahada qaarkood mutaakhiriinta kamidi ila salafkii cid sidaa tii la heli maaye mutaakhiriinta qaarkood inay istixbaabeen oo yidhahdeen waa sunne ayaa kutub markaysagaa waayada dambe la qoray oo hadalkaasi ku yaallay soo qaatay ninkii sheikhaabaa wuxuu ku yidhi intaydan intaynaan hadalka dooda gelin diin maxaa la yidhahdaa maa huwa diin markaasi waxay jawaabeen oo waxay yidhahdeen addiinu maa sharacahu allahu cala lisaani nabiyihi muxamadi sala allahu alayh wasalam diin waxaa la yidhaahdaa ko ilaahay sharciyeeyey oo carabkii rasuulkiisa sal اllahu alayه wasalam ku sharciyeeyey ayaa diin la yidhaahdaa markaasuu yidhi marba haddaad sheegteen diin in la yidhaahdo wuxuu ilaahay ku sharciyeeyey carabkii rasuulkiisa sal اllahu alayه wasalam uu ku sharciyeeyey in diin la yidhaahdo diintu taa tahay waxaan taa ahayn iga reeban siaa diinba ma ahayn waxaan rasuulkii laga hayn oo rasuulka carabkiisii lagu sharciyeeyo oo xadiis yani saxiixoo loo hayaaba ayna jirin ariiqii nebi maxamed aan lagala kulmin wixii kale igaba reeban waayo diinba maaha markaasuu dabeedna masaladii istidlaalay oo uu yihi marka isagaa ilaahay qur-aanka waxaa inoogu sheegay magaca ilahay la xusan wadakara sma rabbihi fasalla fasalli fardanna magaca rabbi baa la xusay jawaabtu waa maya axaadiista rasuulkana sala allahu alayh wasalam waxaad ku arkaysaa nebigu sala allahu alayh wasalam salaada ayuu istaagay oo wastaqbala alqibla fakabbar xadiidu musii salaati uma istaqbil qiblata wakabir wax usalli fardana ku jirtaa ma jirto calى kuli xaal masaladii si fiican ayuu caddeeyey jazaahu اllahu khayr اjaza almuhim diinta islaamku labada asal ee waaweyn ayay isugu ururaysa labaduna waxa weeye shahaadateynka ay la macno yihiin allah mooyaane cid kale inaan la caabudin allahna cid lala caabudin waxay la macno tahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wax kastoo allah lagu caabudaayo in nebi maxamed sala allahu alayh wasalam laga qaato waxa nebiga lagala kulmay inay tahay oo nebiga laga qaatay oo ariiqadii iyo waddadii rasuulka sala allahu alayh wasalam inay tahay waxa allah lagu caabudayaana taasna waxa weeye shahaadada qaybta labaad ba laga qaatay shahaadada qaybta labaad ayaa laga qaatay ashhadu ana muxamada rasuulullah calaa kulli xaal mawduucan sheikhu waa inoo soo labagor celiyey isagoo marba gees yani ka tilmaamaya y baabkii hore iyo baabkani de waa isku macno annifaaqu qismaani munaafiqnimadu waa laba qaybood iclam akhi lmuslimu waxaad ogaataa walaalkayga muslimka aho janabani allahu wa iyaaka ilaahay aniga ha iga fogeeyo adigana ha kaa fogeeyo min anifaaqi munaafiqnimada wasuul akhlaaqi iyo akhlaaqda teeda xunbe ana anifaaqa in munaafiqnimadu yanqasimu ay qaybsanto ilaa qismayni laba qaybood u qaybsanto wa humaa labadaa qaybood kamaa yali waa sida waxa weeye soo socota nifaaqun ictiqaadiyu nifaaq caqiidada loo nisbeeyey waa nifaaq akbar iyo nifaaqun camaliyu nifaaq camalka loo nisbeeyey waa nifaaq asqar waa nifaaq macsi ah oo aan gaalnimo ahayn waa nifaaqun duuna nifaaq waa munaafaqnimo ka sokaysa munaafaqnimadii weyneyd bay ka sokaysaa bayaan nifaaq ictiqaadiyi nifaaqa ictiqaadiga munaafiqnimada ictiqaadka loo nisbeeyey caddaynta la caddaynaayo hada mabxasuha hada mabxasu halkana lagaga hadlaya ama hada baabu bayaani nifaaq ictiqaadiyi fa ama nifaaq ictiqaadiyu nifaaqa ictiqaadka loo nisbeeyey miya fahuwa an yudhira waa inuu muujiyo saaxibuhu munaafiqnimada ka u saaxiibka ahi alislaama islaamnimo uu muujisto wayubطina alkufra gaalnimana uu qarsado gaalnimana uu qarsado wa saaxibu hada nawci ka nooca munaafiqnimada ah u saaxiibka ahi muslimun fi aahir muuqaalka sare wuxuu ka yahay muslim xagga kore muslim buu ka yahay wa kaafiru wazindiiqu fi lbain hoostana wuxuu ka yahay gaal buu ka yahay indiiqu waa munaafiqun buu la macno yahay marka indiiq waa ruux markaa shareecada aan qirsanayn qarsanayana dafiraadda u shareecada dafirsan yahay waa munaafii w laakiin waa lafdi xaadisa zindiiqana la yidhahda waidaa maata calayhi hadduu ruuxu dhinto calayhi nifaaqaas uu ku dhinto munaafiqnimada weyn ee gaalnimada uu ku dhinto fa huwa fi darki اlasfali wuxuu ku sugan yahay dabaqada hoose ee min annaari naarka ka mid a ah dabaqada hoose naarta ka miduu ku jiraa uu gelayaa kama qaala allahu tacaala siduu ilaahay ba uu yihi ama kaafka la yidhahdo waxaa looga jeedaa tacliil waxaanu sidaa u leenahay liqawli اllahi tacaala yani hadalku ilaahay yidhi daraaddeed baanu sidaa u leenahay kaafka tacliil waa loo isticmaalaa shabih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wazaa'ida litawkiidin warad macaanida kaafka faa'iidaysa waxaa ka mida in sababayn loo isticmaalo maadana laha waa masderiyo waxaa laga tilmaamayaa liqowli illaahi tacaala ay qulnaa dalik sidaa waxaan u idhi oradka uu ilaahay yidhi daraaddeed ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar munaafiqiintu waxay ku sugan yihiin abaqadda yani hoosaysay ku sugan yihiin ee ugu hooseynta badan ee min annaari xaal waxa weeye ay naarta ka mid tahay walan tajida lahum uma helaysid nasiiran cid u gargaarta heli maysid إلا الذين تابوا استثناء وانقطاع على القول الراجح لكن الذين تابوا هيا شكوي صوبت كيني وأصلحوا هجاجي عمل كودة واعتصموا بالله إلهي مكا قبصري وأخلصوا دينهم حرق إلهي قبصدين إلهي وتلصارتين waaklasuu diinahum diintoodana saafi yeelay cibaadadooda lilaahi ilaahay u saafi yeelay fa ulaaika kuwaasi maca almu'miniina muminiin muuminiinta la jirkooday ahaadeen oo muuminiintay weheliyaan wasawfa yu'ti illaahu lmu'miniina ajran cadiima wakti dambuuna ilaahay siin doonaa almu'miniina mu'miniinta ajran ajar uu siin doonaa ajarkaasoo cadiiman weyni badan bayaan nifaaq اcamaliy nifaaqa camaliga caddaynta la caddaynaayo halkana laga hadlayaa wa ama nifaaq اlcamaliyu nifaaqa camalka loo nisbeeyey iyo samaynta loo nisbeeyey fahuwa maa dukira waa ka lagu sheegay fii haadayni اlxadiiثayni labadan xadiis lagu sheegay oo min asifaati sifooyinka iyo tilmaamihii ka mida ah alkhamsi shanta ahaa ee almadmuumati la dhaleeceeyey ama la ceebeeyey can abi hurayraa radia alaahu canhu abi hurayre waxaa laga soo wariyey ilaa raaliha ka noqdee qaala inuu yihi qaala rasuul lahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi aayat lmunaafiqi alaaun calaamadda munaafiqo waa saddex idaa xadaa kadaba hadduu sheekeeyo been buu sheegaa waidaa wacada akhlafa hadduu ballan qaadana waa guub yeelaa waida اtumina khana haddii la aaminona waa khiyaameeyaan oo ammaanadii yani ma ilaaliyo akrajahu الbukhaariyu xadiidka waxaa soo saaray bukhaari fi اliimaan kitaab اliimaan buu ku soo saaray oo saxiixiisa ka mida wa muslimu fi اliimaani ayda muslimna wuxuu ku soo saaray fi kitaab اliimaan oo saxiixiisa ka mida wazaada wuxuu kordhiyey oo muslim ku daray wain saama wasalla wazacma anahu muslim wain saama haba soomo ee waa munaafiq wasallaa ha tukado wazacma ha sheegto annahu muslimun muslim inuu yahay ha sheegtee waa munaafiq weeyaan can cabdillaahi bni camrin cabdullahi bni camr ibn اlcaas waxaa laga soo wariyey radia allahu canhuma isagii aabbihii oo camar ahba ilaahay ralliha ka noqdee qaala inuu yihi qaala rasuul lahi salى اllahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi arbacun man kuna fiihi kaana munaafiqan khalisa arbacun afar sifo man kuna fiihi kay ku dhex sugan yihiin kaana munaafiqan wuxuu noqonayaa munaafiq khaalisan munaafiqnimadiisu ay barax laadahay oo saafi ah munaafiq saafi oo nifaaqiisu barax la yahay ayuu noqonayaa waman kaanat fiihi kay ku sugan tahay isaga gudihiisa khaslat minhuna yani khaslo ama sifo afartaas sifo ka mida kaanat fiihi waxaa ku sugan khaslat min annifaaqi khaslad ama sifo munaafiqnimo abaa ku sugan xataa yadacahaa ilamaa iyo uu ka tegaayo khasladaas munaafiqnimada ah way ku sugan tahay markaa khaslada nifaaq sifada ilaa uu ka tegaayo yani qadarkaa nifaaqa kaga jaraa oo ku sugnaanaya o ida tumina khaana haddii la aamino waa khiyaameeyaan oo ammaanada ma oofiyo mana ilaaliyo ammaanadii waa khiyaamaynaya waidaa xadaa hadduu sheekeeyana kadaba been buu sheegayaa nuskhooyinka qaarkood waxaa ku dhacday kadaba laakiin waa iska khata maطbaci ah sababku waxay tahay kadaba waayo kadaba isagaa been sheegay weeye laakiin kadaba cid buu been u nisbeeyey ama beeniyey baa laga tilmaamaya loomana jeedo hadda cid buu beeniyey waxaa laga tilmaamaya isagaa been sheegay kadaba marka la khafiifiyo aan la shadin waa isagaa ficilku ka dhacay haddii la shadana waxay noqonaysaa cid kalu u nisbeeyey ama ku xukumay ama aslulficli u nisbeeyey waxaa la mida ah sadaqa iyo sadaqa sadaqa isagaa run sheegay sadaqa cidbuu run u nisbeeyo uli waa runtaa ama u rumeeyey kafara iyo kafara la mida ah. fasaqa iyo fasaqa la mida ah. ficilada mid walba marka la sheego waxay noqonaysaa inuu cid ku xukumay ficilkaas marka laakiin shadka laga saaro waxay noqonaysaa inuu ficilka isaga ka dhacay yani fasaqa fisqigu isagu ka dhacay lakin fasaqa cid buu ku faasiqnimo xukumay weeyaan idaa xadaa waidaa xadaa hadduu sheekeeyo kadaba been buu sheegaa waidaa caahada hadduu cid la ballamana hadara waa buriyaa ballankii waa kaga baxa waidaa khaasama hadduu doodana fajara waa xadgudbaayo fisqi buu ku dhacayo fujuur yani hadduu doodo dooda xadkeeda kuma joogo waa taraaraya dabeedna waa xadgudbaya afartaa umurood mid waloo ka midiba waxay tahay waa calaamad calaamaadka munaafiqiinta ka mid a waa sifooyinka munaafiqiinta iyo tilmaamaha ay leeyihiin ayaa sifooyinkaasi ka mid yihiin cidday ku kulmaan waa munaafiq munaafiqnimadiisu ay badxlaadahay cidday ku kulmi waayaane wax ka midi kaga sugan yihiinna wax munaafiqnimo abaa ku jirta akrajahu lbukhaariyu xadiidka waxaa soo saaray bukhaari fii kitaabi aliimaani buu ku soo saaray oo saxiixiisa ka mida wallafdu lahu lafdiguna bukhaari buu usugnaaday wa muslimu fii kitaabi aliimaani ayda muslimna wuxuu ku soo saaray kitaabu liimaan isaguna saxiixiisa ka mid ah ayuu ku soo saaray lagu noqoy kitaabuliimaankiy ay idna ayda qultu waxaan idhi bu ihi sheekhu wahada nawcu noocan oo min annifaaqi munaafiqnimada ka midii laa yukriju kama saarayo saaxibahu cidda u saaxiibkaa min alislaami islaamnimada kama saaraayo oo ruuxi ma noqonaayo hadduu sifooyinkan la yimaado munaafiqnimada ah ba ilaa munaafiqii naarta ku waaraayey ee abaqada ugu hooseysa naarta gelaayey yani ma aha laakiin waa min ahli kabaair dembiyada waaweyn cidda u saaxiibkaabu ka mid yahay walaakin tajibu laa yukhriju nifaaqaasi kama bixinaayo saaxibahu cidda u saaxiibka u ehelkaa nifaaqa camaliga ah min alislaami islaamnimada kama saarayo bilkuliya ugama saarayo si dhammaystiran walaakin tajibu ha yeeshee waxa waajiba atawbatu toobadkeen baa waajiba minhu munaafiqnimadaa laga toobad keeno waayo waa dembi waliba waa dembi kabiro ah culamaduna waxay isku waafaqsan yihiin dembi kabiira in laga toobad keenaa inay waajib tahay weliba fawran degdeg in looga toobad keenaa inay waajib tahay bay culammadu ku ijmaacsan yihin isku waafaqsan yihiin nifaaq ereyga la yidhaahdo waxaa laga soo qaatay min naafaqaa ilyarfuuc bahasha la yidhahdo walada la yidhaahdo yarbuuc waa walada dhaashaa walada la yidhahdaa god bay qodataa godka waxay u yeeshaa af muuqda iyo af qarsoon waa la soo ereegiyaa halkan bay ka gelaysaa godku af kalu leeyahay afka ciid baa markay dalooliso bay ciid afka ka yaro saartaa hadhow marka la eryaayo cid markaysa marka ay ka baqaysa ay eryayso halkii bay madaxa ku dhufanaysaa dabeedna waa ka boodaysaa ila meeshu waa dalooshaayo hoostana waa ka dalooshaa korkana waa ka qarsoontahay afkaa kale ee qarsoon ee aan muuqanaynin baa la yidhaahdaa naafiqa la yidhahdaa erayga munaafiqnimo halka laga soo qaatay waa halkaas maxaa looga jeedaa maxaa munaafiq loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay qofkii muuqaalka sare islaamnimuu muujisanayaayo daahiran islaamnimadu gelayaa haddana xagga hoosu islaamnimadii ka baxayaayo qalbiga iyo uurka ayuu gaalnimo ku qarsanayaa marka korka waa ka galay hoostana waa kaga baxay munaafiqnimada markay fasirayaan wadaadada qaarkood waxay aan kufri caloolaad marka waxa weeye calaa kulli xaal asal ahaan saasaa la yidhaahdaa qofkaas islaamnimada muujistay gaalnimadana qarsaday kaasi waa nishaaqa ictiqaadiga ay culamadu yidhaahdeen naartana wuu ku waarayaa adduunyada axkaamta muslimiintaa ku dareereysa oo dusha islaamnimaa u xukuman ila urkiisa inagu ma ogine islaam inuu muujistaye axkaamta adduunyana daahir baa dadka lagula dhaqmaa yani waxa ka muuqda ee uu muujisto ayaa lagula dhaqmaa saas aawadeed yani adduunyada axkaamtii islaamnimada ayaa ku dareereysa saas aawadeed munaafiqii Eh, axkaamta gaalkii murtadkaha ah lama siinaayo mar haddaanu gaalnimadii aan intoo muujisto aanu ku adkaysanaynin ee uu gaalnimadii qarsanaayo islaamnimona muujisanaayo haddii wax ka soo baxaanna markiiba toobadkeeniyo uu muujisanaayo uuna dafiraayo xaalkiisu intuu caynkaa yahay axkaamta muslimiinta ku dareereysa oo loo xukumaya laakiin aakhiro dee naartu ku waarayaan oo xukunka aakhiro kuma gaaraho keliya muuqaalka sare ee kor iyo kalba waa lagula xisaabtamayaa waana laga abaalmarinaya kor iyo kal wuxuu ka sameeye qofka marka ruux kasta oo wax gaalnimo weyna qarsada ama shaki diinta uu ka shakisan yahay ha noqoto ama nacaybu diinta islaamka necab yahay ha noqoto ama waxa weeye gaalnimada jacayluu jecel yahay ha noqoto ama waxa weeye wax gaalnimo uu rumaysan yahay ha noqoto ruux kasta oo wax gaalnimo ah qarsada islaamnimona muujista waa munaafiq nifaaqiisu ictiqaadi yahay ou nifaaqiisu caqiide yahay naartana waa ku waaraya abad alaabaad dabaqada ugu hoosaysa naartana waa gelaya laakiin albaabka toobaddu waa u furan tahay hadduu toobad keeno cind allahi toobadiisa waa la aqbalaya ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min الnaari walan tajida lahum nasiira ila اladiina taabuu وaصlaxuu واctasamuu biاllahi وakhlasuu diinahum lilahi faulaئika maca اlmuؤminiin haddaba waxaa jira nooc nifaaq ah oo nifaaq camali la yidhaahdo ama nifaaq nifaaqun duna nifaaq la yidhahdo ama nifaaqun asqar la yidhaahdo waa isku macno haddii nifaaq asqar la yidhaahdo haddii nifaaq camali la yidhaahdo iyo haddii la yidhahdo nifaaqun duna nifaaq munaafaqnimo tii weynayd ka habeen sokaysa ama ka waabsan taasi waxay noqonaysaa tilmaamaha iyo sifooyinka ay munaafiqiintu leeyihiin wax ka midi ah ruuxa inay ku sugan yihiin laakiin gaalnimadii caddayd aanu la iman laakiin akhlaaqdii iyo dhaqamadii iyo sifooyinkii munaafiqiintu lahaayeen baa wax kaga jiraan shabah buu munaafiqiinta ku leeyahay sibuu ugu eg yahay taana waxaa leeyahay nifaaq camali ama nifaaqun duuna nifaaq xasan basri waa ka yidhi oo taabiciinta ka midii nifaaqu wuxuu u qaybsamaa nifaaqu takdiib iyo nifaaqu camal nifaaq beeni ah iyo nifaaq camal ah yani nooc munaafiqnimo ah baa acmaasha lagula imanayaa marka akhlaaqdii munaafiqiinta calaa kulli xaal wax ka mida ah lala imanaya baa loo jeedaa saddexda umuurada xadiisku sheegay aayat munaafiqi alaau ida xadaa kadab waida wacada akhlaf waida tumina khan saddexdaa arin ee uu xadiisku sheegay dee ruuxu hadduu la yimaado bilkuliya miyuu diinta uga baxaya ruux baa sheekeeyo been buu ku sheekeeyey oo ku haasaaway waa ballan qaado ballankiina ma oofin ee waa gub yeelay ama waa buriyey waa la aamino amaanadiina waa khiyaameeyey magaal diinta magaal marka waxa wey diinta ka baxay baa oo naarta ku waaraya sababtu waa maya mujarad inuu afcaashaa la yimi oo sameeyey yani kuma noqonaayo mid diinta ka baxaya oo sheekada uu dadka u sheekaynaayo inuu been ku daro isagaan ilaahay iyo rasuulkiisa been ka sheegayn ballanqaadka uu dadka u ballan qaadaayo inuu bee inuu markaysaga guub yeelo oo uu oofin waayo ammaanada dadku ay aamineen inuu xilkeedii ka soo bixi waayo oo ilaalin waayo dee diintii bil kulliya kagama baxaayo waxayna ahlucilmigu yidhaahdeen nebi yuusuf walaaladii xadaثuu fakadabuu wawacaduu faakhlafuu wاctuminuu fakanuu wama kaanuu munaafiqiin nebi yuusuf walaaladii yuusuf walaaladiin waa sheekeeyeen war bay sheegeen aabbahood warka ay u sheegeenna waa ku been sheegeen waa u ballan qaadeen oo ballankii may oofin walaalkood buu ku aaminay aabbahood ammaanadiina may oofin qaaluu yaa abaana maa laka laa ta'manna calaa yuusufa wainaa lahu lanaaصixuun arsilhu macanaa hadan yartac wayalcab wainaa lahu laxaafiظuun waxay ballan qaadeen inay ilaalinayaan manay ilaalinayne inay markaa ceel ku ridaan bay rabeen marka waxay ballan qaadeen may oofin walaalkood baa lagu aaminay maa laka laa ta'manna calaa yuusufa wainaa lahu lanaaصixuun wa amaano beriga inanka dambe weydiin doonaanna muxuu ku odhanayaa qaala hal aamanakum calayhi ila kama amintukum calaa akhiihi min qabl fallaahu khayrun xaafida marka idan walaalkoodna waa lagu aaminay ammaanadaana may oofin oo may ilaalin aabbahood waa u warrameen oo waa u sheegeen war beenanay u sheegeen وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين waxay u yimaadeen goor siidadda ah bay aabbahood u yimaadeen iyagoo iska oohinaya inankii markii ceelkii ay ku soo rideen bay haddana waxay iska dhigayaan inay daacad yihiin oo inankii bahal ka cunay oo ka qaatay markaase waxa weeye qamiiskiisii maradu gashanaa ayay dhiig intay soo mariyeen yani u keeneen aabbahood iyana way iska soo oohiyeen markaase waxay yidhahaan aabbahayow waanu baratamaynay annagoo iska ciyaaraynoo beratamayna ayaa yey baa u yimiyo inankii cunay run baanaanu kuu sheegayna laakiin xataa haddaanu run sheegaynana na rumaysan maysa marka been bay u sheegeen aabbahood munaafiqiin nifaaqoodu ictiqaadi yahay oo gaalo amay ahayn laakiin akhlaaqdii iyo dhaqamadii munaafiqiinta wax ka mida waa la yimaadeen erigii dambena waa ka toobad keeneen oo waa wanaagsanaadeen marka waxaa laga qaataa ana alcibrata bikamaali الnihaaya laa binaqsi اlbidaaya cibrada iyo tixgelinta waxa leh nihaayada iyo dhamays dhammaadka kamaalkeeda iyo dhamaystirankeedaa tixgelinaya laakiin bilowgii hore nuqsaantuu lahaa wax ka soo qaad ma leh yani ruux baa laga yaabaa in la yidhaahdo bar sidan baad ahaan jirtay dee waxaa ka soo saka martay iminka maxaan ahay qofku hadduu waxa weeye wax xun ku sugnaan jiray oo wixii ka toobad keeno laguma dhaleecayn karo wixii tawbadda ka horreeye laguma dhaleecayn karo beri baad gaal ahayd ama beri baad faasiq ahayd ama beri baad taariku salaad ahayd ya ama beri baad khuraafi ahayd ama beri baad xisbi ahayd yani laguma tacayn karo waayo alcibraةu bikamaali الnihaaya la binaqصi اlbidaaya almuhim ikhwatu yuusuf waa toobad keeneen dabadna waa wanaagsanaadeen marka calaa kulli xaal umuuraha waxaa looga jeedaa waa sifooyinka iyo akhlaaqda munaafiqiinta ayay ka mid tahay baa loo laga tilmaamaya nifaaqna waxaa loogu magacaabay iyagoo macaasi umuurahani ay yihiin yacni ruuxii wuxuu muujisanayey iyo wuxuu qarsanaya noocan maa iskhilaafay oo wuxuu muujisanayaa salaax iyo wanaag waxaanu qarsanayaa fisqi iyo xumaan marka halkaasuu munaafiqii ka shabahay ou shabah iyo cadku yeeshay ama xadiidkan kaana munaafiqan khaalisan see loo gelaya waxaa la odhanayaa waa munaafiq nifaaqiisu camali yahay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 ayaa fiican waayo nifaaqa cameligii kuma koobna umuurahaas ama shantaa khaslo ama afartaa khaslo kuma gaar aha afartaa sifo kuma gaar aha waa ka mid ka badan tahay oo akhlaaqda iyo dhaqamada ay munaafiqiintu leeyihiin wax kamida ah haddii lala yimaado waxay noqonaysaa nifaaq camali oo aan lala iman nifaaqii weynaa ee diinta lagaga baxaayey laakiin akhlaaqiyaadka iyo sifooyinka ay munaafiqiintu leeyihiin wax kamida ah lala yimaado su-aal baa lasoo qoray shalay waktigu ka dhacay su-aashaasi waxay ku saabsan tahay mawduuca tawxiidka ay si ugu tacalluqdaan saa'ilku wuxuu yihi asalaamu alaykum wacalaykum asalaam su-aal qaala bacdu الnaas laa tawxiida ila bالsayf hal hiya صaxiix yani hal hada صaxiix buu ujeedaa am la dadka qaar baa waxay yidhaahdeen buu yihi tawxiid ma jiro seef la-aanteed bimacnaa waxaa weeye haddii aan gacan laga jihaadayn wax tawxiid la yidhaahdaa ma jiro yani hadalkaasi sax ma aha waa hadal baailah yani ickas tusib dabagedi waad asiibi doontaaye waxaad tidhahdaa laa jihaada ilaa bitawxiid jihaad ma jiro tawxiid la-aantii wax jihaada oo asaxaya iyo camal kale oo wanaagsan oo asaxaya toona ma jiro haddaan tawxiid la helin waayo tawxiidku waa asalkii diinta la-aantiina wax asaxaya ma jiro haddaan tawxiid jirin laakiin cagsiga ma aho lama odhanaayo ruuxa tawxiidba uma guntama haddii waxa weeye aanu markaa seef ama gacan aanu ka jihaadin waayo waxaynu nahay nebiyada ilaahay in badan oo ka mida seef baa laguma waajibin haddii la yidhaahdo waxa weeye tawxiidka waxa u shardiya seef baa u shardiya macnaheedu sooma noqonayso nebiyadaasi tawxiid may hayn ila seef may hayne waxaynu kala ogsoonnahay dadka muslimiinta in badan oo ka mida ah ayaanay ku waajib ahayn seeftu xataa marka la kari karaayo oo dumarka jihaad kuma waajibaha aha dacafada waajib kuma waaji eh, jihaad kuma waajib aha kuwa buka kuwa hooyeen yani curyaamiinta ah kuwa indhahala-a yani ma waxaa la odhanayaa tawxiid ma hayaan bal rasuul lahi mxamed salى اlahu alayه wasalam iyo asxaabtiisii hore waxaa lagu yihi kufuu aydiyakum aqiimu الsalaaةa waaatu الzakaa tawxiid may hayn miya ah, ilaa waxa weeye jihaadka lagu faral yeelay jihaad ay la yimaadeen yani bulaanka arrinkaasi waxaa garanaya sikaar طalaba ardayda kuwa ugu yaryar baa garanaysa yani waxa wey waa arrin jahli iyo aqoon daro yani ku dhisan weeyaan waxay qaarkood dooneen inay daliil u raadiyaan laa tawxiida ilaa bisayf markaasaa waxay yidhaahdeen waxaa u daliila xadiidku nabigu yihi sala allahu alayh wasalam bucitu bisayfi bayna yaday saaca anlaa yucbad allahu waxdah xataa yucbad allahu waxdah waxaa u daliila bay yidhaahdeen inuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam waxaa layla soo saaray ama layla soo diray seef saacadda ka hor waxaa seeftaa laygu soo saa layla soo saaray oo inaan gaalo la jihaado laygu soo diray si ilaahay loo caabudo keligii laakiin waxa weeye xadiidkaasi dee daliil uma aha macnaha baailkay sheegeen oo ah laa tawxiida ila bisayf daliil uma aha sida aanu daliilka ugu ahayna waxay tahay yani jihaadka waxaa lala jihaadaa waa gaalada waxaana markaa waxa weeye dadka loogu baaqayaa waa tawxiid waxaana lagu daafacayaa lagu ilaalinayaa tawxiidka shirkigana waa lagula dagaalamaya laakiin macnaheedu ma tilmaamayso qofku haddaanu markaa seef qaadan waxa weeye tawxiid uma guntama uma guntana tawxiid uma guntana yani lagama tilmaamayo wax daliilna arrinkaasi ma leh saas aawadeed yani jihaadku arkaanta islaamka kama mid aha watii cabdullaahi bni cumar markii lagu yihi alaa takzu maxaad u dagaalami weyday ayuu wuxuu yihi cabdullaahi bni cumar waxaan u dagaalami waaye rasuulka sala allahu alayh wasalam baa wuxuu yihi bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuulu llah waiqaami الsalaati waitaaءi الzakaati wasawmi ramadaana waxaji lbeyt muxuu tilmaamayaa cabdullaahi bnu cumar wuxuu tilmaamayaa yani jihaadku kama mid ahaa arkaanta islaamka ee shanta ah kuma jiro marka qofkiina wuxuu muslim yahay isagaan jihaadin ayuu islaamnima u guntan tahay oo muslim yahay oo arkaantii islaamka la yimi yani taasuu tilmaamaya saas aawadeed ayaa waxa weeye yani waktiyada qaarkood xataa dadka uga dhaca lilcajzi kuwii markaa awoodda markaa yani iyagoo aan cala liطlaaq macduurka u ahayn ee idhaha qabay ee cagaha qabay ee aan bukina caafimaadka qabay ee xoolaha haystay ayaa markay waxa weeye kari kari waayaan ee nafsada ka fara badani ay ka dhalanayso oo noqdaa markaysaga waajib yani markaysaga laga caajisay oo waajibaadka kale la kari karaayo lala imanaya fataquu llaha ma istaطactum yani lala imanaya qale ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen sida ibnu cuthaymiin ba uu tilmaamay kufuu aydiyakum aqiimu الsalaata waaatu الzakaa yani waxaa loo yidhi gacmaha laabta waxay ahayd waa licadam اlistiطaaca inaynay keri karayn daraaddeed saas aawadeed xaaladda sidaasoo kale ay dhacdo aan la kari karaynin waxaa la odhanayaa alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa xukunku wuxuu la wareegayaa cillada joogitaan iyo maqnaanshaba oo wuxuu noqonayaa sidii waxaa weeye kuwii horeba loo amray ku faa'iidiya aqiimu salaa ayaa xaaladda nafsada ka fara badani ka dhalanaysana la odhanayaa kufu aydiyakum waaqiimu salaa calaa kulli xaal shubhadaasi waa iska waadix marka in waxba lagu dheeraado ma mudna khaطru الshirki biاllaah khatarta ay leedahay shirkiga allah loo shariig yeele wax lala wadaajiyaa khatarta ay leedahay ayaa halka lagaga hadlaya ama lagu baxsinaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi ina allaha ilaahay laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi in isaga loo shariig yeelo bimacnaa in cid kale wax lala wadaajiyo ilaahay ma dhaafayo wuxuu la gaari yahay in cid kale lala siiyo lala wadaajiyo ilaahay ma dhaafayo wayakfiru wuxuu dhaafayaa maa duuna daalika wixii gaalnimo ka sokeeya wuxuu u dhaafayaa liman yashaau kuu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafayaa waman yushrik billaahi ku kastoo allah u shariig yeelo wax la wadaajiya faqad iftara xaqiiqe waa been abuurtay isman dembi buu been abuurtay dembigaasoo cadiiman weyni badan ayuu been abuurtay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ilaahay laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi in loo shariig yeelo bimacnaa cid kale in wax lala wadaajiyo wuxuu la gaar yahay in cid kale lala siiyo lala wadaajiyo ilaahay dhaafi maayo wayakfiru wuxuu dhaafayaa maa duuna dalika wixii kaas oo gaalnimo ah ka sokeeya wixii gaalnimo ka sokeeya wuxuu u dhaafayaa liman yashaa u kuu doono inuu u dhaafo waman yushrik billaahi ku kastoo allah u shariig yeela oo cid kale wax la wadaajiya faqad dalla xaqiiqe e waa lumay dalaalan baadi baciidan xaqa ka dheer buu markaa lumay oo habaabay marka aayaddan ilaahay wuxuu inoogu sheegay inaanu ilaahay shirkiga dhaafayn aayaad kale oo in shirkiga la dhaafayo laynoogu sheegayna waa jiraan qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf waxaad ku tidhaahdaa kuwa gaalada baa la yidhi hadday kufriga ka hadhaan oo ka reebtoonaadaan waxaa loo dhaafayaa wixii hor maray waa loo dhaafayaa wuxuu kaloo ilaahay uu yidhi in allaha yakfir dunuuba jamiica ilaahay dembiyada waa dhaafaa dhammaantood hadday gaalnimo tahay iyo hadday wax kale tahayba waxaa lagu kulminayaa la isugu keenayaa aayadaha kale aynu sheegnay waxay ku saabsan tahay waa marka laga toobad keeno wakti towbadu furan tahay laga toobad keeno towbad shuruuddeedii oobsatay oo shirkigii laga soo noqdo oo tawxiidi lala yimaado oo gaalnimadii laga toobad keeno xaaladdaana towbadda la aqbalaayo ilaahay markaa waa dhaafayaa aayaddanna waxay ku saabsan tahay ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi waa liman lam yatub waa ciddaan ka toobad keenin ee gaalnimadii ku dhimatay ayaa looga jeedaa ciddii ku dhimatay aan ka toobad keenin taas ayaa laga tilmaamayaa shirkiga aayadda looga jeedaana waa shirku akbar bacd alculamaa shirku lasqarna waa geliyeen oo waxay yidhahdeen an yushraka bihi waxaa lagu awilayaa masdar masder baa laga dhalaalinaya ishraakan bihi baa macnuhu udhacayaan ishraakana wuxuu noqonayaa nakiro siyaqu nafyi dhacday oo laa yakfiru baa ka hormartay marka waxaa soo gelaya caam weeyaanoo kii weynaa iyo kii yaraa labaduba waa soo gelayaan ka yarna xataa lama dhaafayo haddaan laga toobad keenin laakiin macnaheedu ma aha in ay leeyihiin naartaa lagu waarinayaa qof shirki asqar la yimi waxay uga jeedaan ilaaba ilaa waa lagu waa lagu cadaabayaa oo marka laga jaro oo laga nadiifiyo oo la soo cadaabo dabadeed ayaa naarta laga soo bixinaya yacni sidaas iyada ah ayay markaa leeyihiin ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku gaar yeeleen shirkul akbarka ay ku gaar yeeleen oo waxay yidhaahdeen waxaa u haaliba nusuusta haddii waxa weeye shirki la iطlaaqo oo qariino kale aynay la socon akbarkun in loo jeedo inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljannata wama'waahu الnaar abarkaa laga tilmaamaya wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laqad kafara aladiina qaaluu xaqiiqe waa gaaloobeen aladiina kuwii qaaluu yidhi ina allaha ilaahay huwa almasiixu waa masiixo ibnu maryama ina maryamo ahaaday kuwa sidaa yidhi kiristaanka ahi waa gaaloobeen wa qaala almasiixu masiixu ciisa bnu maryam isagu wuxuu yidhi yaa banii israa'iila ubadkii u israa'iil dhalayow ucbud allaha allaha caabuda rabbii oo rabbigay ahaaday wa rabbakum iyo rabbigiina ahaaday caabuda innahu ay ina sha'na arrinku man yushrik billaahi ku kastoo allah u shariig yeela oo wuxuu la gaarka yahay cid kale la wadaajiya faqad xarama allahu ilaahay waa xaaraantinimeeyey calayhi isaga wuxuu ka xaaraantinimeeyey aljannata jannada waa ka xarimay oo xaaraan buu ka yeelay yacni inuu janno galo mar hadduu gaalnimo ku dhintay waxaa loo jeedaa mid gaalnimo la yimid gaalnimadana ku dhintay wa ma'waahu hoygiisuna annaaru naar weeye wamaa lilaalimiina kuwa xadgudbay uma sugnaan min ansaarin cid u gargaartaa uma sugnaan aayadda ilaahay waxau inoo sheegayaa qolada yidhi ciisa bnu maryam isaga ayaaba allah ah oo ilaahayba waa ciisa bnu maryam kuwaas inay gaalo yihiin ayuu ilaahay aayadda inoogu sheegay waxaa aayadda laga qaadanaya qofku hadduu markaa gaalnimo ku hadlo oo yani markaa uu u qasdo u bareero gaalnimadaa inuu ku hadlo gaalnimadaa inuu ku hadlo uu u bareero waa inay khata iyo wax lamida uga dhicin mawaanic u diidayaana aynay jirin inuu kaafir ku noqonaayo biqasdin wa macrifa hadduu gaalnimo ku hadlo wuxuu noqonayaa kaafir billaah waayo dee ilaahay orodka ay gaalnimada yidhaahdeena ku hadleen ayuu ugu xukumay inay gaalo yihiin laqad kafara aladiina qaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam shaygu hadduu kufri akbara yahay lama odhanaayo miyaad xalaashatay miyaad rumaysan tahay miyaad markaa juxuud la timi lama odhanaayo istixlaalka iyo juxuudka iyo ictiqaadka iyo waxyaalaha la weydiinaya istifsaalka sidaa loo weydiinayaa waxay ku saabsan tahay waa macaasida gaalnimada ka sokaysa ama amaa shayga daatadeeda gaalnimada u ah ee eh, iyadu marka waxa weeye kufriga daatadiisa u ah eh, iyada markaa lama yidhaahdo miyaad xalaashatay miyaad rumaysan tahay lama yidhaahdo saas aawadeed lama odhan laqad kafara aladiina qaaluu wاctaqaduu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam yacni kuwii caqiideeye ee yidhi ina allaha huwa almasiixu maryam ayaa gaalo a ah lama odhanoo wactaqaduu laguma darin ee qaaluu baa la yidhi marka waxay raddi ku tahay cidda marka waxaa khulaatulmurji ah murji'ada kuwooda tala tegey oo yidhi kufriga waxaan u shardinaynaa ictiqaad oo shaygu hadduu daatadiisa kufri u yahay qofku haddaanu ictiqaadsanayn oo aanu markaysaga waaan yani rumaysnayn yani waxa weeye kuma gaaloobayo de warkaasina waa baatil waayo dee waxa weeye istihzaaga qofka hadduu la yimaado ama ilaahay caayo ama rasuulkiisa caayo ama uu shareecada ku dheeldheelo waxa uu noqonaya kaafirun billaah mid ilaahay ka gaaloobay buu noqonaya xataa hadduu markaysaga uu leeyahay ma ictiqaadsani oo waxa weeye yani kaftan iyo yani ciyaar iyo ay ka tahay waa ku gaaloobaya aa ku gaaloobaya marka waxa weeye waxaa laga qaadanayaa waxaa lagu gaaloobaa ictiqaad qura inaynay ahayn ahlusunna waljamaacana waxay qabaan ruuxu wuxuu ku gaaloobaa wuxuu noqon karaa ictiqaad qura oo wax ictiqaadiyey oo rumeeyey walow yaanu kuba dhawaaqin samaynna wuxuu ku gaaloobi karaa odhah uu wax yidhi walow yaanu caqiidaynbo rumaynbe oo uu qasad iyo macrifo ku yidhi barheedh uu wuxuu ku gaaloobi karaa ficil uu sameeyey ayuu ku gaaloobi karaa o barheer markaisagaa ula yimi biqasdin oo macrifa yani walow yaanu ictiqaadsanaan oo rumaysnaan rumaysnaanbe markay culammadu leeyihiin yani qasad waa loo shardiyaa waxa lagu gaaloobaayo waxay ujeedaan mukafirka iyo waxa lagu gaaloobaayo in loo qasdiyaa shardi ah laakiin ma shardinayaan inuu ruuxu uga jeedo inuu ku gaaloobo laba shay baa kala duwan waa laba qasad in loo qasdo waxa lagu gaaloobaayo iyo in loo qasdo oo qofku uga jeedo aada gaalowdid shardi ma aha ruuxu markaa niyadiisu iyo qasadkiisu inuu yahay addiinta ka baxdid oo gaalowdid waayo dad fara badan oo gaali'ii gaalnimada markaa uma sameeyaan aada gaalowdid ayagoo gaalnimadii wanaag u arkaaya ayay la yimaadaan dabeedna waa ku gaaloobaan laakiin qasadka loo shardinaya maxay tahay waa kii marka waxa weeye waxaan lagu gaaloobaayo inuu uqasto waxaanay khata waa inaanu udhicin sida waxa weeye halmaan erey ku yimi waa inaanu ahayn yani waxa weeye hadar erey ku yimi waa inaanu ahayn waa inuu yahay eray waxyaalahan inuu yidhaahdo waa inuu uqasdaa walow marka waxa weeye ictiqaad bayaan uga jeedin yani marka waxa weeye istiza ama ciyaar ama wax lamid ah uga jeedin muxuu ilaahay uu yihi laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum yani istiza bay la yimaadeen oo waxa weeye xoogaa markaysaga waxay dee dhaleeceeyeen rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa dhaleecaynta ay dhaleeceeyeen baynay diintii kaga baxeen oo ay ku noqdeen gaalo ay ku noqdeen waxaanay sheegeen caqiide iyo ictiqaad inaynay ka ahayn saas yadaa bay sheegeen marka ilahay markuu yihi eh, laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam waxaa kaloo laga qaadanaya kuwa yidhaahda yani waxdatulwujuudka aaminsan ama yani mutasawifada qaarkood ibnu carabi iyo yani ibnu farid iyo kuwa la midka ay hadallada ay yidhaahdeen ay markaa yidhaahdeen ashyaada dhammaantood ay ilaahay markaa yidhaahdeen weyi ay yidhahdeen waxaanu aragnaaba waa allah wujuudkaba ama caalamkaba cid kale ma jirtaan allah ahay yani waxa weeye inay gaalo markaa yihiin oo ay ku gaaloobeen waxyaalaha ay ku hadleen ayaa laga qaadanaya aayadduna daliil bay u tahay oo ciddii tidhi ciisa bnu maryam baa ilaaha ah hadday gaalowday bar cidda tidhi waxa weeye cid waliba waa ilaah markaa tidhi yani markaa waa maxay u gaaloobi weyde waxay ku hadleen waxyaalaha ay yidhahdeen waxaa ka mid a ah, wama alkalbu walkhinziiru ilaa ilaahuna wama allahu ilaa raahibun fii kaniisati kuwa waxaa ku hadlaaya dad baa waxay ka aaminsan yihiin awliye inay yihiin adooma aragta awliyo inay yihiin oo ay karaamaad leeyihiin oo aan baddooda la gelaynin yani waxa weeye waxyaalahan marka ay ku hadlayaanna aan la faadilayn macaani kale uga jeedaan iyo wax lamiday leeyihin waa abaaiil wax shareecada ku sugan maaha saas aawadeed culammadu waxay tilmaameen inay marka waxawaye gaalo yihiin cidda waxaa odhanaysa ayay markaa tansiisiyeen oo sheegeen kutubna waa ka qoreen waxaana ka mida ah markaysaga culamada kutubta ka qortay sheikii markaysaga la odhan jiray buqaaci waxa uu alifay kitaab la yidhahdo tanbiihu lhabi ilaa takfiir ibni carabi aw kaga hadlaayo nimankaa iyo caqiidadooda iyo waxay aaminsan yihiin inay gaalo yihiin ay kufaar yihiin caqiidadaasna ay kufri tahay cadowiye ilaahay inay yihiin awliye ilaahay aynay ahayn ibnu carabi iyo ibnu farid iyo yani marka ibnu sabciin iyo kuwa lamidkii markaysaga inay gaalo ahaayeen yani taas ayuu caddaynaya waxau ka soo raraya ahlucilmiga qaarkood inay markaa yidhaahdeen man shaka fii kufri طaa'ifati bni carabi fahuwa kaafir ruuxa ka shakiya kooxda markaysaga ibnu carabi inay gaalo tahay isagaaba gaala ah. isaga ayaaba gaal ah abu xayaan alndulusi aayaddan markuu sharxaayo tafsiirkiisa albaxr muxiiط aayaddan min suurati almaa'ida markuu sharxaayo waa uu sheegayaa daa'ifada ama kooxda intuu magacyadooda taxo inay gaalo ahaayeen ayuu sheegayaa caqiidadaasina ay kufri tahay aayadduna daliil u tahay waayo de ciise waa ilaahna waa yidhaahdeen ziyaado kalena waa kusii dareen kiristaankii baraa bay dheeraysiiyeen markay yidhahdeen shay kastoo markaysaga makhluuqa ama aanu aragnaa ama makhluuqoo la sheegaaba waa wada ilaah markay yidhaahdeen yani waxa weeye gaalnimada taa ka weyne maxay noqonaysa yana la yaab lahayn cidda markaysaga awliye kuwaasoo kale ku sheegaysa mid baa wuxuu qoray yani kitaab uu ku magacaabay tabaqaat اlawliyaa markaasaa wuxuu ka sheegay nin ninuu weli ku sheegaayo ayaa wuxuu yidhi masaajidkii ayuu yimi maalintii jimce mimbarku u baxay khudbaddii buu khudbadeeyey khudbaddiina wuxuu yidhi laa ilaaha ilaa ibliisu calayhi الsalaam hadda weli buu ku sheegaya طabaqaat اlawliya buu ku soo aroorinaya laa ilaaha ila allahu halkuu odhan lahaa ayuu wuxuu yihi macbuud kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro ibliis mooyaane dadkii baa ku qayliyey waxaa la ogaaday afartan masjid inuu mid walba intaa ka yidhi isla wakti keliya markaasaa la gartay buu kule weli ilaahay inuu yahay hadda ka warran weli ilahayma waxaa lagu noqonayaa yani waxa weeye yani kufriga iyo gaalnimada ma gaalnimada markaysaga